alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala raximah llah baabu qowli llahi tacaala faaminuu makr allahi falaa yaamanu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun waqowlihi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun musanifku raximah llahu tacaala baabkan tarjamadiisa wuxuu ka dhigay labada aayadood oo mid ay ka hadlayso almnu min makr illaah midna ay ka hadlayso alqunuuta min raxmat illaahi subxaana wa maqsuudka iyo ujeedada baabku waa bayaanu ana almna min makr illaahi walya'sa min raxmat illaahi munaafiyaani liltowxiidi fii aslihi aw kamaalih waa in la caddeeyo ilaahay makrigiisa in laga aamin noqdo iyo raxmaddiisa in laga quustaa labada arrin towxiidka inay ka hor imanayaan asalkiisa oo arrin lagu gaalooba ay noqonayaan ama kamaalkiisa oo ay noqonayaan towxiidkii waajibka ahaa kuwa nuqsaamiya yaan laguba gaaloobin wa ana min altowxiidi wa tamaam atacaluqi biاllah aljamcu bayna alkhawfi wاlraja waxaa kaloo ujeedada baabkan ka mid mida ah in la caddeeyo towxiidka inay ka mid tahay iyo qalbigu si dhammaystiran ilaahay inuu ugu xidhmo inuu addoonku ku sifoobo baqa ilaahay uu ka baqayo iyo rajo ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo raxmaddiisa uu rajeynayo goorma iyo alamnu min makri illaah iyo alyasu min raxmati illaahi asalka towxiidka ay meesha ka saarayaano qofkii uu noqonayaa qof gaala ah. goormaase kamaalkiisa iyo dhamaystirankiisa ay meesha ka saarayaano towxiidka ay nuqsaaminayaan qofku uu noqonayaa naaqisu liimaani watowxiid iimaankiisa iyo towxiidkiisa nuqsaanay ku jirto masaladaasi waa insha sha allah way inoo iman doontaa way inoo soo socotaa almnu min makri اllah alamn waxaa looga jeedaa an yara alcabdu anahu fii amaani min cadaab اllahi wa idlaalih addoonku inuu isu arko inuu yahay mid ka badbaaday oo aanu ku dhacahayn cadaabka ilaahay iyo ilaahay lumintiisu marka almuraadu bilamni huna adamaan walyaqiin adoonka inuu noqdo mid isu haysta inuu damaanad iyo yaqiin u haysta hanuunka oo aanu marnaba lumahayn cadaabka ilaahaye fi dunya w fi laakhirana mid damaanad u haysta yaqiinna ku qaba inaanu ku dhacahayn alamnu waa kaas min makr illaahi makr llahi waa istidraajuhu lcabda waa inuu ilaahay adoonka u seeto dheereeyo wa mucaaqabatuhu min xayu laa yashcuru laa yatawaqac oo addoonkii oo isleh weligaa muumin baad ahaanaysaa muwaxid baad ahaanaysaa saasaad ku dhimanaysaa jannaad gelaysaa cadaab arki maysid oo isu bogay inuu ilaahay xaaladda intuu ku daayo dabeetana rabbi subxaanahu wa tacaala ciqaabka uu kaga keeno meel aanu ka filanayn ولهذا وxu السمعاني في تفsيirه ومkr اللahi أخdه فجأة waa in adoonku isagoo iska filahayn oo isdhigtay ilaahay subحaanه وataعaalى uu qabto xaqiiqaة mkr الlahi sidu hi شheekh صالح على الشheekh ومعنى hadiه الصفة أنه جلa وعalى يstdرج الcبد ويمlي lah ilaahay adoonka waa u seeto dheereeya xatى إذا أخdh lam yflit siduu ugu seeto dheeray yuyasiru lahu lumuur xataa yaduna anahu fii gaayat lmamal arrimuhu ilaahay u fududaynaya arrimaha isugu dubadhacaya ilaa uus idhaahdo khalaas sidaasaad weligaaba dhibaato uga badqabaysa mid diineed iyo mid adduunye yakunu dalika istidraajan fii xaqihi siduu ihi rasuulku ida raaytum allaha yucطi lcabda wahuwa muqiim calaa macaasiihi faclamu ana dalika istidraaj hadaad aragtaan addoonka iyadoo ilaahay uu wax siinayo isagoo macaasidii samaynaya ogaada arintaasi waa seeta dheerayn weeye marka alamnu bimakr illaahi markaynu soo ururino macnihiisu waa xusuulu lyaqiini wadamaan lilcabd biana allaha laa yastadrijuhu walaa yuuqicu bihi lima lahu min mansilati cinda allah xusuulu lyaqiini wadamaan lilcabd waa in addoonku ay u xaasisho ama uu helo damaanad iyo yaqiin inuu dareemo damaanadaasu u haysto inaanu ilaahay u seeto dheereynahayn ilaahay inaanu maalinaba qabanahayn nicmada inaanu ilahay ka suulina inta diinad iyo ta adduunyaba ilahay inaanu cadaabahayn in addoonku isu qaato inuu taa damaanad haysto oo yaqiin ay tahay taas an allaha laa yuziilu canhu nicam addiiniya waddunyawiya walaa yucaaqibuhu bidunuubihi inaanu ilahay nicamka adduunye kuwa diinad ka suulinahayn dembiyadiisana aanu ku ciqaabahayn limaa lahu min mansilati cind allah wuxuu isu haystaa inuu darajo ilahay agtiisa ka gaadhay waicjaabuhu bima qadamathu nafsu waa inuu isu bogeeyo wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay addoon cilmigiisu taam yahay iimaankiisu qawi yahay towxiidkiisu kaamil yahay aacadiis iyo cibaadadiisu ay sarayso marka laa yumkin an akfur inaan gaaloobo suurtagalma waa yaqiin inaan saa muslim u ahaanayo xataa yukhtama liya biliimaan wtawxiid wakadalika nicamkan kale adduunye ilaahay siiye caafimaad leh cuud leh caruur leh saasaan isaga inuu saa isaga haysanayo ayuu u qabaa waayo waxaa cajab geliyey camalkiisa waay marka halkaa waxaynu ka fahnay alamru bimakri illaahi kuma koobna qofku isagoo dembi samaynaya haddana inuu isleeya ilaahay ku cadaabi maayo kaasi waa nooc ka mida ah alamru bimakr illah dembigii cadaabka sababta u aha isagoo samaynaya inuu haddana isleeya ilaahay ku qaban maayo ku cadaabi maayo hada noocu min anwaaci mni min makr illah lakiin intaa kuma urursana xataa qof aan dembiba samaynahayn baa ku dhici kara sifadan alamnu bimakr illah siduu ugu dhacayaana waxay tahay inuu isu bogo oo cilmigiisi iyo iimaankiisa iyo intuu u bogo u sihaado aduu weligaaba lumi mayse taa lafteedu waa amnu bimakr illah ama nicamkan adduunya ilaahay subxana watacaala uu siiyey intuu isu bogo oo sida ilahay baad agtiisa darajo ku leedahay inuu qaato weligood ba ka suulahayn nicamkaa weligiiba inuu haysanayo waajibka addoonka saarani waa an yakuuna khaa'ifan min allahi fi jamiici axwaalih si kasta oo xaalkiisu uu yahay waa in noqdo mid ilaahay ka baqaya haddaad cilmi leedahay towxiidkaagu qawi yahay iimaankaagu sareeyo istiqaamadaada iyo daacadaadu ay fiican tahay waa inaad maca daalika ilaahay ka baqato oo maa inaad tira aniga mar haddii xaalkaygu uu sidan yahay waxaan ka baqaa ma jiro oo wax ilaahay xaggiisa igaga imanaya oo ama lumin ah ama cadaabi ma jiro ixdar min hada wuxu uhi ibn اlqayim fi ariiq اlhijrateyn sabxada afar boqol shan iyo labaatan ama in kaana mustaqiima maca allah fakhawfu yakunu maca jarayaan اlanfaas addoonka toosan ee ilaahay wadadiisa ugu toosan baqihiisu waa inuu leekaado neefsigiisa damaha addoon dembiye macaasi sameynaya istiqaamada cilmiga iimaanka daacadu waa inaanay cujbi kugu ridin isubogitaan iyo uruur mar kasta oo wanaagaagu kordho baqaaguna waa inuu la ziyaado licilmi biana allaha muqalib lquluub oo addoonku waaba toosan yahay inuu baqihiisu sidaa u bato maxaa loogu waajibinayaa ama maxaa sababaya waxaa sababaya soo ma ogid ilaahay quluubta inuu rogrogo suu hi nabigu alayh isalaatu wasalaam bal ilaahay uu hi fi lxadiidi اlqudsi yudiini bnu aadam yasubu dahra wa ana dahru uqalibu leyla wanahaar habeenkay maalintuba ilahay rogrogaa yani xawaadida dhacaysa rasuulkuna alayh isalaatu wasalaam wuxuu yihi quluub lcibaadi beyna isbicayni min asaabic araxmaan yuqalibuha kayfa yasha marka qalbigaagu hadda hadduu toosan yahay sooma dhici karto lisaa min alasbaab ilahay xagga kale inuu rogo marka taasi waa inay baqa kugu beerto wma min qalbi ila wahuwa beyna isbicayni min asaabic الraxman caza wajal fain shaa an yuqiimahu aqaama la hadduu doono inuu toosiyo wuu toosinaya wain shaa an yuziiqahu azaaqa hadduu doono inuu lumiyana wuu luminaya kama habata can الnabiyi wakanat akara yamiini la wamuqalib wamuqalib اlquluub la wamuqalib اlquluub qala bacd الslf alqalb ashad taqaluba min alqidri ida stamacat halayaana qalbigu isroorogiisu wuu ka badanya isrooroga dheriga markuu aada u karo qaala bacduhum milu qalbi fi sucadi taqalubihi kariishati mulqaatin biardin falaatin tuqalibuha riyaaxu dahra libaطni qaarkoodna waxay hahdeen qalbigu xagga isrogroga iyo degdegiisa wuxuu la mid yahay baal shimbireedoo lagu tuuray meel saxaraa oo banaan oo dabayshu marba dhinacay u rogayso qaala wayakfii fii hada qowluhu tacala waclamu ana allaha yaxuulu bayna almari wa ogaada ilaahay inuu kala teedo qofka iyo qalbigiisa qalbigaagu adigu aada meel la doonayso ayaa meel kale u jahaysanaya fa ayu qaraarin liman hadihi xaalu waman axaqu bilkhawfi minh siduu isaga xasili karaa eh, qof xaalkiisu u sidaayay yaa baqaha uga mudan qofka xaalkiis uu sidaa yahay bal khawfuhu laazimu lahu fi kulli xaalin wain tawaara canhu bialabati xaalati ukhraa calayh ila akhirihi marka mar haddaad ogtay quluubtu inaan adiga qalbigaaga inoo gacantaada ku jirin ilaahay gacanta uugu jiro ilaahayna quluubta uu rogrogo liasbaab qalbigana isagoo rogiis uu aada u badan yahay si kastoo xaalkaa ugu wanaagsan yahay taasi waa inay baqa kugu beerto inaad markaa isdhigato aada istidhaahdo lumi maysid nicmada diinyadii adduunye kaa suuli mayso ciqaab ilaahay kugu dhici maayo baqahaa mid ka hor imanaysa wey walihaada culimmadu waxay isku waafaqeen calaa taxriimi اlamni min makr si kastoo addoonka xaalkiisu uu yahay inaanu ka aamin noqon oonu isu arag inuu damaanad u haysto inaanu ilaahay subxaana wa tacaala xaalkiisa bedelahayn ciqaab ahayn waana sida nusuustu ay tusisay sida aayadda baabka falaa ya'manu makr allahi ila alqowm alkhaasiruun wadalikum dankum aladii danantum birabbikum ardaakum faasbaxtum min alkhaasiriin waa mala sideedabana alamnu bimakr illahi muxuu ka dhashaa wuxuu ka dhashaa yanshau min aljahli bisifaat illah qof ilaahay sifaatkiisa yaqaan ilaahay subxaana watacaala ciqaabkiisa iyo makrigiisa kama aamin noqo min asmaء illahi subxaana watacaala alqahaar min sifaati anahu shadiid alciqaab wa minha anahu yuqalib اlquluub arinka labaade keenaana waa alcujbu waa adoonku alcujbu biاnafsi wاlxaal inuu naftiisa u bogo iyo xaaladda uu ku jiro taas ayaa keenta anas wuxuu yihi kaana rasuul lah yukiru an yaquul ya muqalib اlquluub habit qalbii calaa diinik waa nebi maxamed alayh isalaatu asalaam ayaa ilaahay ka biri jiray qalbigiisana diinta ku sugan faqultu ya nabiy allahi aamana bika bima jiئta bihi fala takhaafu calayna rasuulka ilaah waanu ku rumaynay adiga iyo diintan aada la timiba miyaad noo baqaysaa qaala nacam manaa iimaan iyo istiqaamo dabadeed inaan lurna miyaad nooga baqaysaa qaala nacam ina alquluuba bayna isbicayni min asaabic illahi yuqalibuha kayfa yasha waxaa ducooyinka nebiga ka mid ah muslim wariye cabdillahi bni cumar allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatika wa taxawuli caafiyatika wafujaati niqmatika wa jamiici sakhatik ilah waxaan kaa magan nicmadaadu inayga suusho tadiinadii ta adduunyaba way soo gelayaan addoon baqanaya ka baqaya min zawaali nicmati اdiini waاdunya ayuunbaa ducadaa ku ducaysta fakulu hada daliilu calى anahu yajibu calى اlcabdi an yakuuna khaa'ifa min allah wa an laa yamana min makr اllahi subxaanahu wa tacaala xaaladihiis o dhan ilaahay ka baqo waxay culimadu isku khilaafeen fi darajati taxriimi اlamni min makr illah bacda itifaaqihim calى taxriimihi makriga ilahay in laga aamin noqdaa inay xaaraanta way isku waafaqeen laakiin darajada xaaraannimada uu ku dhex leeyahay waa maxay ma kufribaa akbara ma asqarba ma kabiira ma sagiira aqwaal bay isugu khilaafeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen alamnu min makr illaah walyasu min rawxi illahi kufru mukhrijun min almil hadduu qofku ilaahay kaba baqi waayo ilaahay raxmadiisana uu ka rajo go-o waa gaalnimo waana madhab alxanafiya waxaana daliishadeen aayadda afaaminuu makr اllahi falaa yaaminu makr اllahi ila اlqowm اlkhaasiruun wbiqowli walaa tayasu min rawxi اllah inahu laa yayasu min rawxi اllahi ila اlqowm اlkaafiruun marka alkhaasiruuna alkaafiruuna baa looga jeedaa bay yidhahdeen ila alqowm lkaafiruun baana la yihi markii yasiga laga warramaya kuwaasunbuu sifo u noqda waa ka yidhi aaxaawi fii caqiidatihi faqradda lixdanaad wاlmnu wاliyaasu yanqulaani can milat اlislaam in ilaahay laga aamin noqdo makrigiisa iyo in laga quusto farajkiisa iyo raxmadiisa labadaasi qofka way ka raraan diinta islaamka wa sabiilu اlxaqi baynahuma liahli اlqibla wadada xaquna labadooda ay udhaxaysaa oo ahlulqiblahay usugantay waa aljamcu bayna alkhowfi wاraja waanad ilaahay ka baqato subxana wa tacaala fi jamiici alaxwaal isla markaana aad rajeynayso ilahay raxmadiisa xanafiyadu halkaasay mariyeen qowlka labaad waa ana alamna min makr illahi walyasa min rawxi illahi min kabaa'ir اdunuub walaa yasilu ila xaddi اlkufri اlakbar waa in labadan in ilaahay subxaana wa tacaala dhagridiisa laga aamin noqdo iyo raxmadiisa iyo farajkiisa in laga rajo go-a waa inay dembi weyn tahay oo aan ahayn gaalnimo diinta lagaga baxo waa qowl shaaficiya waxaanay deliishadeen xadiiu lbaab saynu arki doono oo ku sheegay kabaairta inuu ka mid yahay ibnu xajar ilhaytami tuxfaha minhaajka uu ku sharaxo wuxu uhi iclam anahu taqara cindana ana kula min yasi raxma wa amni lmakra min alkabaa'ir aldaar shaaficiyadana waxaa agteeda sugnaatay labadaas inay kabaairta ka mid yihiin qaala alkamaal fi xaashiyati jamci ljawaamic fi caqaa'id alxanafiya caqaaidda xanafiyada waxaa ku qoran ina alyasa min ruux illahi kufrun wa ina almna min makr illahi tacaala kufrun marka xanafiyadu inuu kasoo naqilay dabeetana wuxuu ihi fain araadu lyasa liinkaari sacati raxmat illaahi aلdunuub wاlmna ictiqaada an laa makra fakulu minhuma kufru hadday ujeedaan in araadu lyasa hadday ujeedaan quusashada qofku u quusto ka quusto ama uu quusto inuu raxmadda ilaahay ballaanida diidan yihi ama ictiqaadka uu ictiqaadsan yahay ilaahay inaanu makriba lahayn kulu minhuma kufrun wifaaqan taasina gaalnimata waa la isku waafaqsan qof kale ilaahay raxmad ballaarhan kuma sifaysna makrina male ilaahay oo laa yamkuru biaxad isfaadkii ilahay nusuusta ku sugnaaday buu diiday oo kaasi waa kaafir oo laisku waafaqsany lanu radd quraan wain araaduu ana man istacdama dunuubahu istabcad alcafwa canha istibcaada yadkulu fii xadd ilyasi aw galab calayhi min araja maa dakala bihi fii xadd lmni falaqrab ana kula minhuma kabiirat laa kufr haddii loo jeedo qofka inuu dembigiisii la weynaaday dabeetana ay baciid la noqotay ilaahay inuu cafiyo sidaa uu xadka quusashada ku galay amaba eh, rajadiisii ay haalib noqotay oo alamna min makr illahi sidaa uu ku galay taasi waa kabiire kufri maaha buuri in badan oo kamida shuraxu kitaab tawxiidna waxa ha amnu makr illahi munaafi likamaal tawxiid laa aslihi bay dhahe asalka tawxiidkumuu meesha ka saarayaaye ah, kamaalka tawxiidka ee asalkiisii meesha ka saari maayo cabdiraxmaan ibnu xasan baa kamida بفتح المجيد والله أعلم الذي يظهر أن في الأمر تفصيلا وإن لبda qول midna aanu صx ahayn in la haahdo الأمن بمkr اللah iyo اليأس من رحمة اللahi mar walba waa أكبر مkرج من الملة hadduu qofku kuba sifoobaba iyo in la haahdo mar walba waa dembi weyn una gaalnimo ma gaadhsiisna sida صaxiixiina waxa weeye in la idhaha yakuunaani kufra ida kaana taamayn alamn min makr اllah iyo alyasu min raxmat اllaahi kufri akbara bay noqdaan ida kaana taamayn oo hadday dhamaystiran yihiin goormaa la odhan karaa waa dhamaystiran yihiin xayu yatadamanaani zawaal اlkhawfi wاraja min qalbi اlcabd waa markay koobsadaan in baqihii ilaahay addoonka qalbigiisa uu ka dhammaaday alamnu makr illahi heerkaasuu gaadhsiiyey ama rajadii ilaahay ay qalbigiisa ka dhammaatay oo khawfkii iyo baqihii baa heerkaa gaadhsiiyey xayu yatadamanaani zawaal alkhawf waraja min qalbi اlcabd markaasay taameynyiin oo laysa fii qalbi اlcabdi adnaa khawfi walaa adnaa raja addoonka qalbigiisa wax baqa ilahay ka baqayaaba kuma jiro ama wax rajo ilahay ka qabaaba kuma jirto aw kaana maca alamni ictiqaad ana allaha laa yaqdiru cala intiqaami minhu aw fiihi istikfaaf biwaciid illah ama sifaad kala raacay oo markan makriga ilaahay ka aamin noqday waxay taasi ka dhalatay inaanu sifat ilaahay u sugayn ilaahay inuu ciqaaboba awood inaanu u lahayn buu aaminsan yahi ama ilaahay waciidkiisi uu fududaysanaya wuxuu leeya waba waxba dhici maayaan aw kan maca alyasi nafyu liasmaa illahi wa sifaati karaxmaan raxiim ama quusashaduba waxaa la socda ilahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa buu diiday ilahay inuu raxmaan yahay oo raxmadiisu ballaahantay buu diiday cafwiga ilaahay buu diiday inuu ilaahay cafuw yahay ama wuxuu aaminsan yahay ana allaha caajizun can cafwi waraxmati bi wlixsaan ileyh ilaahay maba awoodo buu leeyahy anoo kale inuu inaxariisto oo uu cafiyo ixsaan uu i sameeyo waxaa la socda almnu min makr illaah iyo alyasu min rawx illaah inkaaru lima habata min asma illahi wa sifaatih diidmo uu diidan yahay magacyadii ilaah iyo sifaatkii ilahy aw suuu danin billahi baa la socda ilahay buu mala xun ka malaysanaya yujawizu cal llahi ma laa yaliiqu biqudratihi wa karamihi wajuudihi wuxuu ilaahay subxaana watacaala ku banaynaya waxaan ilaahay ku habbooneyn ilaahay awoodiisa iyo deeqsinimadiisa iyo khayr badnaan wanaag badnaantiisa aan ku habbooneyn marka hadday taameyni yihiin ama ay la socdaan suu danin biاllah aw nafyu liasmaa illahi wa sifaatihi wa kufri akbara wayakunaani fisqa munaafiya likamaali اtawxiid labadani fisqi towxiidka nuqsaaminaya bay noqdaan goorma idaa wujida aslu اlkhawfi wاlrajaa fi qalbi اlcabd haddii asalkii baquhu addoonka qalbigiisa uu ku jiro laakiin kamaalkiisi waajibka ah unbaa maqan oo sidii waajibkahayd ilaah uga baqi maayo laakiin asalkii baquu qalbigiisa uu ku jira asalkii rajaduna qalbigiisa way ku jirta wain carad lahu nawcu amni aw yasin haba dhacdo dee in nooc quusasho ah ama isdhigasho ahi ay u xaasisho amabase ay ku dhacdo marka tafsiilka hadalka shaaficiyada ee tuxfaha uu kusoo naqilay ibnu xajar alhaytami waa laga fahmaya waa marka xanafiyada u jawaabaya waa kuwa yihi hadduu qofkani dee sifadii ilaahayba diidan yihi de taasi waa kufri wifaaqan waa kii yihi laakiin haddaanu ilaahay sifaadkiisii diidanayn aslu lkhawfi warajaana qalbigiisa uu ku jiro oo dembi weyn bay yidhaahdeen wakadalika alxaliimi kitaabkiisa alminhaaj fi shucab liimaan wax tafsiilka u markhaati furaya ayuu waxa weeyaan ku sheegay kitaabkiisaas marka waa xaaraan alamru makr illaah walyasu min rawxi illaah xaaraannimadu halkay gaadhsiisan tahay kufri akbara ayay noqdaan oo munaafin liasli tawxiid goorma ida lam yakun fi lqalbi shayun min alkhawfi wاlraja aw kaana macahumaa inkaaru liasmaai illahi wa sifaatih aw suuu danin billah marka baqihii iyo rajadii qalbiga ay ka dhammaato ama ay la socoto asalkoodii haba joogabe ilahay magacyadiisi iyo sifaatkiisii in la diidan yahay ama wax ka kamida ah in la diidan yahay ama ilaahay mala xun laga malaysanayo se inaanu awoodin addoonka inuu cadaabo amaba se inaanu awoodin addoonka inuu dembi dhaafo ama inuu naxariisto waxay noqonayaan fisqi munaafin likamaali tawxiid haddii asalkii khawfka iyo rajaagu qalbiga uu ku sugan yahay isla markaa eh, ictiqaadaad kale oo baailina aanay la socon waxa weeyaan amniga min makr illah iyo alyasu min rawx illah intaas ma idin dhaadhacdo waay musanifku raximah llahu tacaala wuxuu litaxqiiqi maqsuud ilbaab u sheegay macaayaati tarjama arbacata nusuus aayatayn wa xadiideyn marka aayadda u baabaystay lagu daro laba aayadood baaba u baabaystay labada aayad u baabaystay iyo laba xadiid daliilkood waa qowl llahi tacaala fa aminuu miyay ka aamin noqdeen oo damaanad ayay u heleen inay ka badbaadayaan makr allah ilaahay dhegristiisa inuu addoonka u seeto dheereeyo dabeetana uu kusoo kadiyo oo cadaab aanu filanahayn ilaahay subxana wa tacaala uu ku qabto falaa yaaminu kama aamin noqdo makr allahi dhegrista ilaahay ila alqowm alkhaasiruun qowmka khasaare mooyaan aayaddani qolooyinkii ahlulqura ee rususha beeniyey aayaadkii ka hadlayay bay ka mid tahy waxaanay cadaynaysaa takdiib rusul waxaa ku kalifa inay tahay alamnu min makr illah hadday noqon lahayn kuwa ilaahay ka baqaya rususha may beeniyeen waxaana ku sugan aayadan takhwiif baliiqa baqagelin aada u xeel dheer oo markaa kalifaya ama tusinaya ana alcabda laa yanbaqi lan yakuuna aaminan calaa maa macahu min aliimaan xataa haddaad iimaan leedahay inaanad aamin noqon bal aada ahaato mid ilaahay ka baqaya inuu ilaahay iimaanka kaa qaado ilaahay inxiraaf kugu rido towxiidka kaa salbiyo ama taacada iyo istiqaamada iyo nicamka kaleba mid mar walba ka baqanaya waa inaad ahaato waxaa kaloo aayaddan ay tusinaysaa calaa hubuuti sifati lmakri lilaahi tacaala inuu ilaahay ku sifeysayey sifada makriga la idhaahdo oo taa makriga ilaahay loo idaafeeyey afa aminuu makr allah makriguna waa sifa min sifaat illahi subxaana watacaala tacaala addaatiya waxay ka mid tahay sifaatka ilaahay daatadiisu ay ku sifowdo ayay ka mid tahay laakiin yatasifu allahu biha biqeyd laa muطlaqa oo sifo ilaahay si iطlaaqa loogu sifeeyo maaha waa sifo ilaahay subxana wa tacaala lagu sifeeyo iyada oo qeyd la raaciyey bimacnaa shardi iyada oo la raaciyey marka waa sifat hubutiya qaayima bidat illah walakin laa yuusaf allahu bilmakr cala sabiili اliطlaaq wainamaa yuusafu bihi xiina yakuunu madxan makrigu mar ammaan buu noqdaa oo madxi buu noqdaa marna wuxuu noqdaa shay madmuuma oo xun oo ciddan markaa aada ciqaabka kula soo kadinayso inaad ciqaabto haddaad xaq u leedahay dee waa ammaan oo cilmigaaga iyo qudradaada u tusinaya hadday ciddaas ciqaabka mutaysatay cid aan ciqaabka mutaysan haddaad ciqaabka kula soo kadisana de waa dulmi waxa samaysay marka makrigaaga muxuu noqonayaa ficil madmuuma ayuu noqonayaa walihaada makriga ilaahi wa tacaala waxaa haddaad u fiirsato nusuusta lagu sifeeyey cinda almuqaabala oo cid makri samaysay ama dembi samaysay oo ciqaab mutaysatay marka ilaahay uu ku qaabilo ee uu ficilkooda kaga jawaabo markaasa ilahay lagu sifeeye wamakaruu wamakar allah wallahu khayr lmaakiriin makrigan ilahay muxuu jawaabiyey kooda makrulmaakirna waa sifo wanaagsan oo cidda ciddii makrisay makrinaysa waa cid awood leh cilmina leh wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun rasuulkuna alayh isalatu salaam wuxuu odhan jiray ducadiisa ka mid ahaa rabi acinii walaa tucin calay wansurnii walaa tansur calay wamkur walaa tamkur calaya culimo badan baa tasriixisay makrigu inuu min sifaat illaahi ka mid yahay sida ibnu jariir iabari markuu sifat listihzaa u ka hadlaya ayuu makrigana raacinaya labadu waa ilaahay u sugan buu leeyahy ee ma aha wax lilmuqaabala lafdiya un loo sheegay oo makrigu fii xaqiiqati lcibaad waa fii amri lcibaad ama fii xaqi lcibaad waa xaqiiqa fii xaq ilaahina waa majaas oo lafdigunbaa lafdiga laga horgeenaya hada ayr صaxiix wakadalika abu isxaaq اlxarbi kitaabkiisa غariib اxadiiث culama ahli sunana ma zaaluu yuhbituuna hadihi sifa lilah haddii la ihahdo sidu i shekh bn kayfa yuصaf اllahu bاlmakri maca ana ظaahir anhu madmuun sida ilahay makri loogu sifeynaya iyadoo makrigu u muuqdo inuu yahay sifaxu qiila ina almakra fi maxalihi maxmuud marka uusaynu sheegayna waa laba nooc hadduu meeshiisii dhaco ile wax kale maaha ee waa cid mutaysatay ciqaab in ciqaabkii lagula soo kadiyo iyagoon iska filahayn lagu qabto soo ma hadduu halkaa dhaco dee waa maxmuud muxuu tusinaya yadulla calaa quwati lmaakir wa haalibun calaa khasm awoodda iyo cilmiga ka makriga samayn markaa tusinaya anhu qaaliba calaa khasmi walidalika laa yuusafu allahu bihi cala liطlaaq ilaahay sifadan oo ilaaqan oon qeyd la raacin laguma sifeeyo falaa yajuusu an taquula ina allaha maakr inaad saa tiraa ma banaana wainamaa tadkuru hadihi sifa fii maqaamin yakunu madxan wayamkuruuna wayamkuru allah waa inaad tiraahdo ilaahay wuxuu makriyaa kuwa makriga sameeya kuwa ciqaabka mutaystay waayo markaa ay sifadani jawaab tahay ayuunbay sifatu madxin tahay lakiin haddaanay jawaab ahayn oo cid aan mutaysan lagu sameynaya makriga sifatu madxi maaha markaana ilahay subxana wa tacaala kuma sifoobo nacam wجه dilaalة ilahi calى maqsuud اbaab ana fiiha ana اlamn min makr اlah min sifaat اlkhasiriin waxaa ayadda ku jirta ilaahay makrigiisa iyo dhegridiisa in laga aamin noqdo layska dhigtaa inay ka mid tahi kuwa khasaaray sifaadkooda aladiina lam yatuu biasli tawxiid aw kamaali kuwa khasaarayna waa kuwa gaalada asalkii tawxiidka baan la ama asalkii tawxiidka la yimi laakiin tawxiidkii waajibka aan dhamaystirin wahada daliilu calى ana alamna min makr اllahi muxaramu munaafin liasli tawxiidi aw kamaalihi taasina waxay daliil u tahay in makriga ilaahay laga aamin noqdaa inay tahay arrin xaaraana ah. mar haddii ciddii ku sifowday khasaare natiijadooda laga dhigay walaa yaaminu makr allah ila alqowm alkhaasir oo asalkii towxiidka anfinaya ama kamaalkiisa mataa yunaafi alamnu makr illaahi asla towxiid su-aal si kale haddaan udhigo goormaa alamnu makr illaahi lagu gaaloobaya diinta lagaga baxaya aye ida kaana taaman goormuu taami alm min makr illah aye ida lam yakun fi اlqalbi shay min khawf illah haddii qalbigiisa baqi ilahay uu ka dhamaado markaasuu taami wakadalika ida kana maca اlamni min illah nafyu asmaء illahi aw sifaatihi aw suu dani billah nacam mata yunaafi kamaal الtawxiid oo fisqi uu noqonaya lagu gaaloobeyn haye ida wujida asl اkhawfi fi اlqalb nacam lakin khawfkii waajibka ahaa aanu qalbiga ku wada jirin daliil hani qowluhu tacaala ilahy wuxu uhi waman yaqnatu waa hadalkii nabiy llahi ibraahim qaaluu basharnaaka bilxaqi falaa takun min alqaanitiin malaa'igtaa ku tidhi bishaaro dhaba baanu kuu bushaaraynaye kuwa quustaha ka mid noqon waa markii ay inanka ugu bushaareeyeen isagoo oday weyna dabeetana arrintaasi ay la weynaato o ka fajacay ayay sidaa ku idhaahdeen qaala waman yaqnatu min raxmati rabbi ila daaluun isagoo malaaigta u jawaabaya muxuu yihi kama quusto raxmadda rabbigii mid lunsan mooyaane mid kale kama quusto saasuu yihi addaaluuna waa aladiina akhطauu sabiila sawaab tarakuu qasda sabiili ko wadadii xaq ahayd baal maray weey marka alkaafiruunna waa lagu fasiray siu ihi samcaani yacni ila alkaafiruun marka alqunuud min raxmat illaahi tabaaraka watacaala alqunuud waa alyasu min raxmat illah waa naxariista ilahi in laga quusto mar wuxuu noqdaa kufri akbara oo idaa lam yakun fi lqalbi shayu min alraja aw kaana macahu nafyu shayin min asmaa illahi aw aw sifaati aw suu danin billah marna fisqi buu noqdaa labadaasunbuu udhexeeya inuu kufri noqdona qur-aankaaba lagu sheegay laa yayasu min rawxi illaahi ila qowm lkaafiruun fi qisati nabilahi yuusuf alqunuut waa qaطcu rajaai billah wa istibcaadu faraji waa rajadii ilahay uu ku qabay addoonku inuu jaro farajkii ilaahayna uu la fogaado alqunuut iyo alyasu ma isku macnaa mise way kala duwan yihiin culimada qaar waxay dhahan farqi uma dhexeeya oo mutaraadifaan culimada waa fardi ka mida afraadda yasiga waa nooc ka mid a anwaacda yasiga huwa ashadd alyas quusashada u daran baa qunuuط la idhaahda marka kulu qunuuطi yasun walaysa kulu yasin qunuuطa waxaa caamsan alyasu oo qunuudku uu soo hoosgelaya lihada wuxu uhi ibn ahiir wa huwa ashadd اlyasi min الshay waa quusashada u darana shayga laga quusto ayaa qunuuط la idhaahda alcaskarina wuxuu ku uhi fi lfuruuq wاlqunuuط akhasu minhu fahuwa ashadd اlyasi buuri saddex arrimood baa jira siduu sheegay ibnu xajar ilhaytami fi zawaajir yasun qunuuط suuءu dani biاllah saddexdaasaa jira yasigu markaa waa qaطcu الraja biاllah istibcaadu faraji qunuudkuna waa ashaddu anwaaci اlyas yasiga noocyadiisa nooca u daran weeye maxaa hadhay suuءu dani billaahi baa hadhay waa atajwiisu calى اllahi tacala ashyaa laa taliiqu bikaramihi wajuudi waa inuu ilaahay ku baneeyo waxaana ilaahay subxana wa tacaala sifaatkiisa aan laa'iqu ahayn sida inuu ictiqaado ana allaha laa yaqdiru cala اlintiqaami minhu aw ana allaha subxana wa tacaala yabklu bاraxmati wاlixsaan wanaxwi dalik ka suuءu danigaa u daran saddexda waa alyasu alqunuuطu suuءu dani biاllah oo labada hore ilaahay raxmadiisa iyo farajkiisun bay ka raja go-een lakiin ilaahay wax xun oo kale kuma sifeynayaan kana wuxuu raacinaya quusashada inuu ilaahay ifaad xun ku sifaynayo laa taliiqu bilahi subxana watacaala haddaad akridaan taysiir caiz alxamid waxaad ku arki doontaan isaga oo leh alyasu ashaddu min alqunuud yasigaa labada daran oo qunuudka ka daran waxaanu u daliishaday wuxuu yihi sheekh sulaymaan liannahu xakama liahlihi bilkufr walaa tayasu min rawxi illaah fainahu laa yayasu min rawxi illahi ila alqowm alkaafiruun oo cidda yasi ku dhacda kufri baa markaa lagu sifeeyey waliahli اlqunuuطi bاdalaal kuwa qunuudka ku dhacana dalaal baa lagu sifeeyey wa ayuhuma ashad aldalaal wاlkufr de alkufr markaa yasigaa daran buuri waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila اdaaluun laakiin sax maaha taasi inaanay saxayna waxaa tusinayaa horta way kala duwan yihin oo mutaraadifaan maaha saynu xadiida ku arki doona waaba la isku cadfo alaslu fi lcafina waa in muaayiro faaidan labada shay la isku cadfay ay kala duwan yihin qunuudku inuu daran yahayna waxaa tusinaya an allaha caطfa alqunuuطa calى اlyas haddii la dhahdo ahlulyasi kufri baa lagu sifey ahlqunuud bialaalna dee dalaal kufrigu miyaanu dalaal ahayn in dalaal lagu sifeeye ahlulqunuudka tusin mayso inaan qunuudka lagu gaaloobin de lianna alkufra min adalaal waay alqunuudu min raxmat illaahi wadembi xaaraana eh, xaaraannimadiisuna kufri bay noqon kartaa duuna alkufri bay noqon kartaa sanu sheegay wجه dilaalة الlahi calى maqsud اbaab ana fiiha waصف اlqaaniطiina min raxmat اllahi bاdalaal kuwa raxmadda ilaahay ka quusta waxaa lagu sifeeyey lumitaan wa hada daliil calى taxriim mar haddii faacilka dalaal lagu sifeeyo dee ficilkiisu muxuu noqonaya xaaraan marka qunuudku inuu xaarayba daliilu ta wujuubi rajaai raxmat illah ilahay raxmadiisa in la rajeeyana ay waajibtay adaliil thalith can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam suila waxaa la weydiiyey can ilkabaa'iri dembiyada waaweyn faqaal shirku billaahi weeye in ilahay loo shariik yeelo walyasu min rawxi illaah farajka ilahay in laga quusto walamnu min makr illah ilaahay subxana wa tacaala dhagridiisana in laga aamin noqdo oo lays dhigto xadiidkan cidda warisay muu sheegin musanifku waqad akhrajahu lbazaar fii musnadi abaraaniyu fi lmucjam alkabiir laakiin abaraani isagoo min xadiidi cabdillahi bn mascuud buu soo saaray wabn abi xaatim fii tafsiirihi xasanahu cadad min alculamaa sida alciraaqi oo kale fi sharxi tirmidi wadakara almanaawi ana suyuuطiya ramza lahu lixusni suyuuطina wuxuu duldhigay calaamada xadiidka xasanka ah kitaabkiisa aljaamic sagiir waxasanahu lalbaniyu fi saxiixa laba kun boqol iyo koob iyo konton shakilo kuma jiro inuu macnihiisu sax yahay waayo saddexdanaba inay dembiye waaweyn yihiin adilo kale ayaana tusinaysa ashirku biاllaah waa akbar اlkabaa'ir alyasu min rawxi illaahina waa qaطcu الraja wاlamal min allah waa rajadii iyo yididiiladii ilaahay raxmadiisa iyo fadligiisa lagu qabay in la jaro iyadoo inay kabiiro tashki kuma jiro dee kufri baaba lagu sifiyey walaa tayasu min rawxi illah inahu laa yayasu min rawxi illaahi ila alqowm alkaafiruun alamnu min makri illaahina iyaduna waa kabiiro waayo waxaa lagu sifeeyey cidda cidda ku dhacda dalaal baa lagu sifeeyey nabiga waxaa la weydiiyey can اlkabaa'ir ma hiya alkabiira alkabair waa jamcu kabiira culimadu way isku khilaafeen ikhtalafuu fi xaddi اlkabiira horta waxay isku khilaafeen dunuubtu kabaa'ir iyo sakaair miyay u qaybsanta sidaas saxiixa nacam dilo badan baana ku jirta ida jtunibat اkabair iyo iyo adilada waxaweya lamidka ah ibnu cabaas ayaa laga sheegay inuu i dunuubtoo dhami waa kabiira inuu kabaair sheegayna way ka ansaxday laakiin wuxuu ujeedaa dembi kastaaba waa weyn lakiin ibnu cabaas ma diidana dunuubtu inay sii kale waaweyntay marka dunuubtu marka la eego cidda la caasiyayo dhammaanteedba waa foolxumo iyo wax weyn lakiin waa sii kala waaweynta maxaa haddaba kabiiro ah alkabiiratu kulu dembin caleyh xaddu waa la yidhi dembi kasta oo ciqaab go-an loo yeelay baa kabiiro ah waa daciiftaas acmaasha qaarkeed bay shareecadu kabiiro ku magacawday xadna ma leh sida kuwan imika xadiida ku hayno alamnu bimakr illaah kabiira lagu sheegay shareecaduna xad umay dejin ciqaab go-an waxaa kaloo la yidhi waa dunuubta ay sharaa'icdu isku waafaqday xaaraannimadeeda wahada hayru saxiix waayo bacd alkabair waa khaasa bidiin lislaam ta kale yaa sharaa'icda istiqraa ku samayn kara laa bacda atabdiili wataxriif sida saxiixa ee jamaahiir lculamaa ku tageen waxa weeye ana alkabiirata kulu danbin rataba allahu caleyh xadda fi dunya aw waciida fi laakhira kulu dembin rataba allahu caleyh xaddan fi dunya dembi kastoo ilaahay ciqaab go-an uu u dejiyey oo addoonka lagu fulinaya intuu addunyada joogo aw waciidan fi laakhira ama ciqaab aakhiro loogu goodiyey qofka sameeya ciqaab waciidka aakhiro a min lacnin aw ghadabin aw cadaabin fi nnaar aw gayri dalika min alwaciid waana sida cabdullahi bni cabaas radi allahu canhu uu ku fasiray manaa kabiirada walihada jamaahiir lculamaa wadadaasay mareen shekhulislaam ibnu taymiyana raxima allahu tacaala tacriifkaas ayuu rajaxay waayo wuxu uhi waa alma'huuru can isalaf waa tacriifka qurhe kabiiradu leedahe salafka laga soo naqilay talabaad wuxuu yihi ilaahay wuxuu yihi in tajtanibuu kabaa'ira ma tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum eh, mudkhala kariima waxaa kaloo uu yidhi daabitkan wuxuu unoqonaya wax ilaahay rasuulkiisu ay sheegeen de intaaba waa la sheegay xadka iyo waciidka waana daabid lagu kala geyn karo kabiirada iyo sagiirada si fudud loogu kala sooci karo arrin muhima baa jirta arrintaasoo ah dembiyadu inay kabiiro iyo sakiiro yihiin oo qura looma eego intaasoo qura kuma kala weynaadaan bal waxaa dhici karta qof sakiiro sameeyey inuu ka dembi bato kana ciqaab weynaado qof kabiiro sameeyey waxaana taas ku xidhan tahay alxaal musaaxib lidemb xaaladda qofku uu ku sugan yahay markuu dembigan samaynayo ibnuqayim wuxu waa dhici karta qofku inuu kabiiro sameeyo isagoo aada u khajilsan oo xishoonaya oo aada u baqanaya oo dembigaasi uu aada ula weyn yahay waxaa kaloo dhici karta isagoo sakiiro sameeya inuu xishood la-aan iyo u aabbayeelis la-aan inuu sakiirada ku sameeyo iyo baqan la-aan marka sifadaa dembiga raacday ayaa dembiga dhici karta mid marka hore ka weynaa inay mid ka weyn ka dhigto oo dembiyadu bidaatiha un bictibaari daatiha un uma kala weynaato laakin bictibaari waصfiha wاlxaali musaaxibi lahana waa ku kala weynaata walihada wuxuu yihi hada marjicuhu ilaa ma yaqumu biاlqalb dembiga weynaantiisu waxay u noqonaysaa qof kan dembiga sameynaya waxa qalbigiisa ku quma whuwa qadru zaailun calى mujarad اficl walihada baa nebigu yihi kul mati mucaafa ila mujaahiriin mujaahiradu waa wafi soo ma ficilkii zaaidka ah wuxuu keenay yani dembigii inuu sii weynaado oo gaadho inaanu ilaahay cafin addoonkaas waa inaad isogtahay adu markaad dembiga samaynayso ma ladii yaquumu biqalbik iyo xaalkaagu siduu yahay waxaan ihi walacala min dalaa'il dalika ma rawahu ibnu maaja can thawban can الnabiy anahu qaal la aclamana aqwaam min ummati yaأtuuna ywma alqiyaamati biacmaali amhaali jibaali tihaama baydaa fayajcaluha allahu habaan manhuur rasuulku wuxu waxaan ogahay dad ummadayda ka midoo maalinka qiyaame acmaal waaweyn oo buuraha tihaama laaleeg oo cadcad la iman doona acmaal saalixa cadiima markaasaa ilahay wuxuu ka dhigaya acmaashooda boor la afuufay ma shirki bay sameeyeen la shirki akbara may sameyen qaala thoban ya rasuul allah sifhum lana jallihim lana la minhum rasuulka noo sifee daha nooga qaad si aanan uga mid noqon wanaxnu laa naclam qaala ama inahum ikhwaanukum yani gaala maaha waa walaaladeen oo min jildatikum idinkaydi la diiriyiin wayaakuduuna min alleyli kamaa taakuduun salaatuleil bay habeenkii tukadaan siaad tukataan walaysa kulu man yusali bileyli khaaliya min adunuub alcadiima qof kastoo habeenkii salaatuleil tukadaa kama marhna dembiyada waaweyn salaatuleilku waa shay mustaxaba weeye in dembiga laga tago ayaa ka weyn in salaatuleil la tukado dembiga laga taga waa waajib salaatuleilkuna waa mustaxab wayaahuduuna min alleyli kama taahuduun walakinahum qowm ida khalw bimaxaarim illahi intahakua waxa xasanaadka waaweyn in laga baabiiyo keenay waa maxay waa mar xumaanta ay sameeyeen ayaa qaabka ay u sameeyeen waxaa ka muuqata anahum kaanuu fii gaflati can illaah inay dembiga sameeyeen iyagoo ilahay iska moogan oo iska ilowsan oo qilat lxayaa ku sifaysan qilat listixyaa min allah ilaahay subxana wa tacaala aan ka baqahayn oo aan ka xishoon ahayn markay wuxuu ilaahay xaaraantimeeyey intay dadka dhex joogaan o dhan samayn maayaan maxaanay u samaynahayn waxaanay u samaynahayn haybatan min annaas dadkay ka haybadaysanayaan laakiin markay meel cidlaa ka helaan moobiladan iyo waxan baa dembiga aada u keenay iska ilaaliya markay cidlo ka helaan xumaantii ilaahay way iska ilaabayaan mara dadka ka qarsoomeen dhinac walba u dhex qaadayaan wajhu dilaalat alxadiid cala maqsuudi ilbaab ana fi ana almna min makr illahi walyasa min rawx illaahi min alkabaa'ir waxaa xadiidan ku jirta labadaa dembi inay kamid yihiin dembiyada waaweyn almunaafiyati likamaali اtawxiid waqad yunaafiyaani liaslihi kabaairtu markaa asalka tawxiidka meesha way ka saarta waxaan ujeedaa kamaalu tawxiidka asalkana labadan meesha inay ka saaraan way dhici kartaa sidan hore u sheegnay adaliil raabicu can ibni mascuudin qaala akbaru lkabaa'iri dembiyada waaweyn kuwa u waaweyni alshraaku bilahi wey ilahay loo shareek yeelo wlamnu makr ilahay makrigiisa in laga aamin noqdo wlqunuuط min raxmat اllah raxmadda ilahi in laga quusto wlyasu min rawx illah marka waa la isku cadfay labadii soma arkays alqunuuط iyo alyas as maxay daliil u tahy inayn mutaraadifaan ahayn kala macno duwanyin qowlka صaxiixina waa maxabaynu nihi ana alqunuuطa akhasu min alyas fahuwa ashaddu anwaacihi qunuudkaa khaasaysan noocyada yasiga ka u daran wey qaala rawahu cabdurazaq cabdurazaq marka la ilaaqa inuu wariye waxaa inta badan loo qaadanaya anahu rawahu fi musanafihi laakiin wuxuu ku wariyey rawahu cabdurazaq fi tafsiirihi wrawa ibn jariir fi tafsiri wrawahu طbraniy fi mucjam اkabir min ariiqi cabdirazaq qala fihi ibnu kahiir kama fi tafsirihi wahuwa صaxiixu ilayhi bila shak sanadkiisu waa saxiix ilaa cabdillahi bn mascuud laga gaadhayo marka akbar اkabair waxaa ku sugan an alkabaira laysat fi daraja waaxida kabaairtu dembiye waaweyna haddana isku darajo maaha bal mutafaawitatun fi lkibar weynideedu markaa waa waa kala tagsantay waxaanay kabaairtu markaa uqeybsantaa sida xadiidkan ka muuqata kabair mukhrija min almilla dee shirkiga waa min alkabair iyo kabaair ayru mukhrija min almilla lakiin culimadu markay leeyihiin ah, laa yajuusu takfiru bilkabaair waxay ujeedaan maa duuna kufri bay ujeedaan taa waa inaad fahamto wixii aan kufriyo gaalnimo ahayn bay ujeedaan xadiidkan kuma sugna kabaairtu inay saddexdan yihiin lnba kabaairtaa la weydiiyey saddexdan u sheegay waayo nusuus kale ayaa lagu sheegay yani akbaru kabair inay saddexdan yihiin xadiidkan laga qaadan maayo waayo nusuus kalea kuwo kale akbaru kabair ku sheegtay sida xadiidka anas bukhaari wariyey akbar اkabaa'ir alshraaku biاllah waqatlu nafs qatlu nafs xadiidka hore mi ku jira xuquuq اlwaalideyn waqowl zuur aw qaala washahaadat الzuur marka shirkigunbaa saddexdaa ka mida ah, lakin qatlu nafsi xuquuq اlwaalideyn iyo qowl الzuur ama shahaadat الzuur akbar اkabaa'ir baa lagu sheegay taas maxay daliil u tahay akbar اkabaa'ir inaanay ku koobnayn saddexda xadiidka hore lagu sheegay marka xadiidkan see loo fasirayaa ila nebigu wuxu uhi akbaru lkabaairi waa in la idhaahdo min baa qadaran oo min akbari lkabaairi dembiyada waaweyn kuwooda u waaweyn waxaa ka mid a ama calى اkhtilaafi اaxwaali wاtacaluqaat in lagu xambaaro nacam marka laysa calى ظaahirihi suu ihi ibn xajar raximah اllahu taعala xadiidkana dilaalo cad baa ku suganoo ana alqunuuطa laysa muraadifa lilyas qunuudka iyo yasigu inaanay mutaraadif isu ahayn yan laba eriyo isku macno tusinaya inaan ahayn macno siman tusinaya halkee laga qaadanaya waa la isku cadfo walaslu fi lcaطfi waa maxay taaayur wجه dilaalة الأثر عlى maqsud الbab أna fiihi أna الyأس والqنuuطa min الكbائر الmunaafiya لkmaal التwxيid وqad yunaafiyaani asla wuxuu tusinayaa yasiga iyo qunuudku inay kamid yihiin dembiyada waaweyn asal kamaalu tawxiidka meesha ka saaraya tawxiidku uu naaqis ku noqonayo asalkiisa inay anfiyaanna waa dhici karta haddii arrimihii kale aynu sheegnay waxa weya inay la socdaan qaala fihi masail alula tafsiru aayat alcaraaf afaaminuu makr allahi falaa yaaminu makr allah ila alqowm alkhaasiruun athaaniyu tafsiru aayat alxijr waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daaluun athaalidu shidat lwaciidi waciidkii darnaantiisa fii mid loogu goodiyey amina makr allah halkee laga qaadanayaa aayadda koobaad faaminuu makr allahi falaa yaamanu makr allahi ila qowm khaasin ila qowm lhaalikuun marka waciid baa ku jira labada xadiidna waa laga qaadanayaa oo fiihima alihbaar biana amna min makr illahi min kabaa'ir اdunuub labada xadiidba waxaa ku jirta alamrmakri lah inuu kamid yahay dembiyada waaweyn ee almuujibati liciqaabi illah iciqaabka ilahay sababta araabicatu shidat lwaciid waciidkii darnaantiisa fi lqunuud yanaa quusashada raxmad ilahi laga quusto loogu goodiyey aayadda labaad baa laga qaadanaya waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila alqowmu ila adaaluun nacam dee dalaalka natiijadiisu waa halaag iyo cadaab labada xadiidna waa laga qaadanaya oo sida tii hore o kale weeyaan oo fiihima alikhbaar biana alamna min makr illah min kabaa'ir اdunuub اlmuujiba lciqaab illah wallahu subxanah wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin